بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه طيبين طاهرين وعلى من صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد باب إعراب الأفعال باب إعراب الأفعال waxaa inoo dhammaaday casharada qaybtii aynu ku soo marnay marfuucaatulasmaaga iyo qaybtii aynu ku soo marnay mansuubaaatulasmaaga iyo qaybta hadda inoo dhammaatay oo majruuraadkii ah ficilada icraabkoogii baa inoo dhiman baabu icraabi alafcaali afcaasha icraabtooda baabkii lagaga warramayey weeyi haddaba ficiladan hadda la jamciyey ee alafcaal la leeyahay ma ficilada maadiga abaa mise waa ficilada mudaarica ah mise waa ficilada amarka ah mise saddexduba way isku jiraan baabkan baabu icraabi lafcaal waa mudaarica oo qura waxa baabkan lagaga warbixinayo ama icraabtiisa aynu ku arkaynaa biidni illaahi tacaala waa mudaarica haddaba ficiladu waxay u qaybsamaan saddex qaybood ficil waa ficil maadiya sida jelaso oo kale ficilna waa ficil mudaarica sida yejlisu oo kale ficilna waa ficil amar ah sida ijlis oo kale ka halkan aynu kaga warbixinaynaa waa mudaarica yejlisu sharaxeennu hoosta wuxuu ka raaciyey baabu icraabi alafcaal markuu yidhi ay almudaaricati buu yidhi ay almudaaricatidaasi waxay inoo tilmaamaysaa ficil mudaaricuun uu inuu yahay ficilka halkan lagaga warramaya taqadama waxaa hormaray ana alficla ficilku alaaatu anwaacin saddex nooc inuu yahay ficilku waa saddex nooc maadi mudaaric amar talow jumladaasi hal fikradoo qura ayay xambaarsan tahay ficilku inuu saddex qaybood yahay buu sheekhu halkaa ku sheegay ma mutafaq baa oo culimada luqaddu way isku waafaqeen mise waa mukhtalaf taqadama ana alficla halaaatu anwaac waxaa inoo hormaray ficiladu inay saddex nooc yihiin jumladaa markaynu qiimayno hal fikradoo qura ayay xambaarsan tahay fikraddaasina waxa weeyi kown lafcaali halaaata anwaac inay ficiladu saddex nooc yihiin jumhuurta ayaa qaba nimanka basriyiinta la yidhaah madhabka ogana weeyi kuufiyiintu waxay qabaan ficiladu inay laba uun yihiin laba nooc maadi iyo mudaaricun inay yihiin oo amarka ayuu kuufigu kuleeyahay ficilka amar mudaaricuu ka tirsan yahay buu kuleeyahay leeyahay waa qeyb mudaarica ka tirsan amarkuye inaga daaya kuufigu leeyahay labadaa madhab yaa xoog badan madhabka odhanaya ficilku waa saddex qaybood iyo madhabka odhanaya meye ficilku waa laba qaybood labadaa madhab yaa xoog badan ka saddexda ayaa xoog badan wuxuu ku xoog badnaaday horta ficilka qaybsankiisu wuxuu ku xidhan yahay zabankiisa shayga marka la qaybinayo ictibaaraa loo eegaa markaynu u baahanno inaynu ficilka mudaarica ficilka marka si guud aan ficilka qaybinayno biictibaari zaban baa la eegaya xagga zabankiisa haddaba zabanku muxuu u qaybsamaa haddaad ogaato zabanku intuu u qaybsamo ficilku intuu u qaybsamaad ogaani zabanku wuxuu u qaybsamaa zaban tegey iyo zaban jooga iyo zaman soo socda zamanka saddexdaa waxaan ahayn miyaad garan zamanku inuu tegey iyo zamanku inuu soo socdo iyo zamanku inuu joogo kolka waxaa la eegaa masalan ninka boqolkaas eh, boqol sano cumrigiisu uu yahay boqol sano qofka cumrigiisu uu yahay boqol sano xagga alle ayuu ka qoran yahay ninka hebel hebel inuu boqol jir ku dhimanayo boqol sano sagaashan jir maalintuu marayo haddii loo baahdo in cumrigiisa carabiga laga sheekeeyo intii badnayd so uma tegin boqolkii sane maxaa tegey sagaashan baa tegey maxaa dhiman boqolkii sane cumrigiisu ahaa toban sanaa dhiman ama sanad baaba dhimanba ma maadi baa laga dhigi oo cumriga inta badan ee tagtay baa la eegi mise mustaqbal baa laga dhigi oo saacadaha soo socda ayaa la eegi mise xaal baa laga dhigi wax markaa dhacaya ayaa laga dhigi oo daqiiqadahan socdaa la eegi xaal baa laga dhigaya shaqadu haddii ay socotaba ama inta badani ha kuu hadho ama inta badani ha kaa tagta ee kol haddii shaqadu ay socoto af carabiga mudaaric baa loogu dhawaaqaa ninka afarta salaadood tukanaya ee ragcadda afraad ee casarka ah ku jira odhan maysid sallaa caliyun waxaad odhanaysaa un yusalli caliyun hadda wuu tukanayaa unbaa yusalli baad cibaarayni mudaaric baad cibaarayn haddaba zemankii saddex buu inoo noqday zeman tegey iyo zeban jooga iyo zeban soo socda istinaas aayad qur'aana rabbi wuxuu ku yidhi lahu bayna aydiina wamaa khalfanaa wamaa bayna daalika aayaddaa qur'aankii saddexdii bay sheegtay markaa lahu bayna aydiina wamaa khalfanaa wamaa bayna daalika gabayaaga carbeedna wuxuu leeyahay wa aclamu cilma alyowmi waalamsi qablahu walaakinanii can cilmi maa fii qadin cami wuxuu idhi maanta waan ogahay waxa dhacay shalayna waan ogahay wixii dhacay laakiin berri waxa dhici doono ma ogi buu yidhi waa qeybo ilaahay unbaa og gabayaagaasina cilmigii saddex buu u qeybiyey waa wax tegey iyo wax jooga iyo wax soo socda haddaba maxaynu ka faa'iidaysanaynaa qadiyaddaa waxaan ka faa'iidaysanaynaa inuu zamanku saddex yahay ficilkuna inuu saddex yahay baan ka faa'iidaysanaynaa taqadama waxaa hor maray ana alficla ficilku alaaatu anwaacin saddex nooc inuu yahay maadin waa ficil maadiya wa amrun iyo ficil amar ah wa mudaaricun iyo ficil mudaarica saddexda ah waa maadi iyo amar iyo mudaaric ficilkii saddex nooc ayuu noqday maadi amar mudaaric maadigu waa wax tegey amarkuna waa wax lagu amrayo mustaqbala mudaaricuna ama waa mustaqbal ama waa xaali labadaas mudaaricu u qaybsama isagu wa ana almaadiya maadigii iyo walamra amarkaba mabniyaani waa la bineeyaa halkaana jumlo labaad baa ku sheegan eg waxa la baadhaa xagga tafsiirka marka la marayo ama axaadiidta fikradda aayaddu ay xambaarsan tahay ama xadiidku baa la baadhaa waxaa laga doodi karaa ama laga niqaashaa war hadalkan imise fikradood buu xambaarsan yahay hadda hal fikradaynu soo marnay halkaa ah fikradii waxa weeye taqadama ana alficla alaaatu anwaac maadin wa mudaaric wa amar waa saddex fikradood oo ficilka gebigiisu uu ka koobnaa ama qodob qura ayuu ahaayo ficilku uu ka koobnaa ayaynu halkaa ku aragnay waxa jira qodobka labaad maadigu waa mebni amarkuna waa mebni ma soo barannay culimata inuu maadigu mebni yahay amarkuna uu mebni yahay tabow masaladan lafteedu ma mutafaq ba mise waa masale mukhtalafa wuxuu yidhi wa ana almaadiya maadigii walamra iyo amarkii mebniyaani waa la bineeyaa maadiguna waa mebni amarkuna waa mebni buu yidhi mas'aladani laba juz ka kooban tahay oo waxay ka dhigan tahay maadigu waa mebni amarkuna waa mebni waa laba fikradood markaa haddaba ta hore ee maadiga ka warbixinaysaa waa mutafaq oo ficilka maadi waa mebni laakiin waxaa laysku khilaafay ficilka maadi waxa lagu binaynayo qole waxay yidhaahdeen maadiga fatxun baa lagu bineeyaa ama muqadara ha ahaato ama daahira ha ahaato waxaad odhanaysaa jelesa muxamedun jelesa way fadxisan tahay haddaad qaaluu tidhaahdo laamkiisa u kaa godan waxay ku leeyihiin godaalkani waa dama caarido ah waxaana loola yimid limunaasabati lwaawi ee fatxa meesha u qadaran qoladaas ajruumigaa raacay oo ajruumigu wuxuu ina yidhi maadiga muxuu odhan jiray falmaadi maftuuxu laakhiri abadan buu raaciyey kolka maadiga weligiiba waa la fadxiyaabay qola qabaan waa sida ajruumigu raacay qowlkaasi maaha qowl muctamada waxaa ka wanaagsan ficilka maadi waa la bineeyaa laakiin saddex mid ahaan baa lagu bineeyaa fatxo waa lagu bineeyaa damana waa lagu bineeyaa sukuunna waa lagu bineeyaa haddaba wa ana almaadiya wاlmra mebniyaani markaynu nidhi maadigu waa mebni bay ka dhigan tahay amarkuna waa mebni bay ka dhigan tahay maadiga binihiisu waa mutafaq laakiin calaamatulbinihiisaa mukhtalafa maadigu inuu mebni yahay waa masale mukhtalaa mutafaqa laakiin calaamatulbinihiiba ayaa masale mukhtalafa ah. amarka markaanu nimaadno wاlmra mebniyun haddaynu nidhaahno wa ana almra mebniyun amarku waa mebni markaynu nidhaa masaladaasi maaha mutafaqiyadu waayo kuufigu wuxuu leeyahay amarku waa qayb mudaarica ka tirsan oo hadaf lagula yimid wax laga xadxadfay sidaa darteed kuufigu amarka agtiisa waa mucrab amarku inuu mucrab yahay buu kuufigu qabaa besriga uunbaa qaba amarku waa mebni oo afar qodob ayaa mid ahaan lagu bineeyaa halkaana waa fikraddii labaad wa ana almaadiya maadigii walamra iyo amarkaba mebniyaani waa la bineeyaa oo maadiguna mebni weeyi amarkuna mebni weeyi waa fikraddii labaad wa anna almucraba mucrabka min alafcaali ficilada xaggoogu huwa almudaaricu waa mudaaric mucrabka xagga ficiladu waa mudaaric waa sax fikraddii saddexaad weeyaan horay waxaynu u soo dhiganay ficilada ka la ecraabaa inuu ayo yahay ficilada yaa mucrab ahaa mudaaric laakiin laba shardi baynu ku xidhnay maxay ahaayeen labada shardi ee marka mudaarica la icraabayo aynu ku xidhnay labada nuunood inuu ka qaawan yahay ama laga ilaaliyey waa nuunta nuunu niswaha ah iyo nuunta nuunu tawkiidka ah labadaa nuunood waa inuu ka qaawan yahay wa ana almucraba ka la icraabayo min alafcaali ficilada xaggooga huwa lmudaaricu waa mudaarica mudaarica unbaa mucraba idaa lam yatasil marka uunan la xidhiidhsanin mudaaricu binuuni linaai nuunta inaaka iyo dhadiga sheegaysa nuunulinaah waa markuunan mudaaricu wadanin hadduu mudaaricu nuunulinaahba qaato nuunulinaahba hadduu mudaaricu qaato isagu mebniyun calaa sukuun buu noqdaa waa mebniy wlwaalidaatu yurdicna wlaadahuna buu ilaahay yihi wlwaalidaatu yurdicna haddaba yurdic caynka ayuu ficilku mudaaric ku joogaa waana mebniyu calى sukuun waa litisaalihi binuuni اinaas hadduu nuunu tawkiid qaatana nuunu tawkiid hadduu mudaaricu qaato oo nuunu tawkiidan siino wuxuu noqonayaa mebniyu calى اfatxi sida aayadda kale rabbi uu ku leeyahay layusjananna walayakuunan min asaaghiriin laakiin marka nuunu tawkiidka waa shardi baa la sii raaciniyo nuunu tawkiidku inay mubaashiro tahay waa xarafka ficilka ugu dambeeya iyo nuunka nuunu tawkiidkiihi inay toos iskugu xigaan oo loo kala dhexaynin baa shardiya waxaad ka warantiin haddaba ficilku hadduu labada nuunoodba qaato labada nuunood hadduu qaato nuunu niswo iyo nuunu tawkiid hadduu qaato yaa ii tusaalayni yadribu oo nuunu niswo iyo nuunu tawkiid ma wada wadata yaa ii tusaalaynaya haddayna suurtagal ahayna suurtagalba maaha dhaha waa yadribu waxay sidataa nuunulinaas iyo nuunu tawkiid labada nuunoodba binaha way waajibin jireen ma la hayaa culima tusaale muxtamal ah oo suurtagal ah oo la odhanayo ficilkii nuunu tawkiidna uu sitaa nuunulinaasna uu sitaa labadii nuunoodba way kulmeen hal tusaale ma lahay aye sheekh maxamed ya annisaau yadribna sheekh waa nuunulinaas unkaasiye eh? nuunulinaasuun baad keentay haye waxaan rabaa mar qura inay ku wada jiraan <laughs> yadribnanna ka horena waa wa wa ka hore maxaad ku samaysay waa fadxo qura ka dambena waad shadatay haye yadribanna maya xaggaa sheekh yuusuf baa gacanta ka taagaya sheekh yuusuf kelmaddaada dhiiba sheekh suurtagal ma aha sheekh waxaan u malaynayaa haye sheekh caamir nacam okay nuunka dambe maxaad xarakaysay kasro mi mise mashadna shukran waxa weeye laamuun baad xagga hore kaga dari layadribnaani eg laamkaa hore laga tegi maayo ama waxa u dhigma laamkaa lagu dari kolka waa inaad tidhaa layadribnaani eeg waxay noqonaysaa sida eh, sheekeenaasi sheegay yadrib eeg yadribnanna bay noqon yadribnanna kolka saddex nuunood af carabiga lama ogola oo qaacidaa tidhaahda tawaali amhaal muujibun lilxadfi kamaa tawaaliya milayni muujizuhu kolka alif baa loo kala dhexaysiiyaa alifka haddii loo kala dhexaysiiyana qaacido kalaa odhanaysa walam taqac khafiifatun bacda alif waa si wanaagsan ka warrama nuunu tawkiid hadduu galo ficilka mudaaric maxaa lagu binaynayaa baynu nidhi nuunu tawkiid hadduu galo maxaa mudaarican ku bineeyaa fatxa hadday nuunul inaas gashana sukuun labaduba haday hadaba wada galaan ka warrama labaduba haday wada galaan ma nuunu tawkiidkaa oo nuunul inaaskaa dambayn mise nuunul inaaskaa horaynaya oo nuunu tawkiidkaa dambayn mise labaduba way jiraan bal ka warrama masaladaana nuunu tawkiidku waa laabud waa inuu dambeeyaa nuunul inaaskuna waa inuu horeeya ilan waa faacile faacilku wuxuu xaq u lahaa qaaciido sagaalkiisa xukun waxaan kusoo baranay kownuhu mutasila baamilihi kownuhu mutasila bicaamilihi wa ana almucraba ka la icraabayo min alafcaali ficilada ka la icraabayaa huwa lmudaaricu mudaaric weeyaan halkaa mudaarica un in la icraabaynu aragnay shuruuddiisiibuu sheegay idaa lam yatasil markuuna la xidhiidhsan binuuni linaasi nuunta dhadiga markuuna la xidhiidhsan walaa nuuni tawkiidi nuunta nuunu tawkiidka ana uuna la xidhiidhsan almubaashirati ee ficilka tooska ugu xigta almubaashirati la xidhiidhaysa lahu ficilka la xidhiidhaysa almubaashirati lahu ee ficilka la xidhiidhaysa hadday ficilka la xidhiidhayso suurtagal noqon maysa markaa almubaashirati lahu ee la xidhiidhaysa hadday la xidhiidhaysa mebni bay ka dhigi haddayna la xidhiidhayna mucrab buu iska ahaan wa ana alficla ficilka yadkhuluhu waxaa gelaya ficilka min anwaaci licraabi icraabka noociyadiisa alaaatun mas'aladani waa masale aan soo barannay iyaduna waa fikraddii afraad ee sheekhu uu cashirkeenna inoogu soo bandhigayey waxa weeye ficilka waxa gala xagga icraabka saddex saddexda ficilka galaa maxay ahaan jireen waa rafca ficilka waa la rafciyaa iyo nasbo ficilka waa la nasbiyaa iyo jasmo ficilka waa la jasmiyaa wa ana alficla ficilka yadkhuluhu waxa gelaya min anwaaci اlicraabi anwaacda icraabka alaaatun saddex baa geli alrafcu waa rafco ficil rafcisani waa yakulu wanasbu waa nasbo ficil nasbisani waa lan yakula waljasmu waa jasmo ficil jasmisani waa lam yakul saddexdaa ayaa xagga icraabka ficilada ka gelaya idaa culima marka la ogaado daalika arrinkaa falicraabu icraabka khaasun bilmudaaric mudaarica khaaska u ihi wa huwa marfuucun abadan xataa yadkhula calayhi naasibun bal hadda u fiirso sheekhu wuxuu ino tilmaamay idaa culima daalika buu kaygu yidhi idaa calimta ahayd idaa calimta daalika war arrinkaa marka aad ogaatay ardayow qofka uu khitaabku ka suuroobayo ayaa lala hadlaya idaa culima daalikana waad iska odhan kartaa idaa culima daalika arrinkaa mar haddii la ogaaday falicraabu icraabku khaasun bilmudaaric mudaarica ayuu u khaas yahay oo sawka ismigaba la icraabo jumladani xaggay ka timid falicraabu khaasun bilmudaaric xagga ficilada marka la eego ficilada oo qura marka la eegayo yaa la ecraabaa ficilada saddexda ficil yaa la ecraabaa mudaaricoo quraa la ecraabaa maadiga lama ecraabo amarkana lama ecraabo halkan fikrad shanaad buu sheekhu inoo soo gudbiyey waa falicraabu khaasun bilmudaaric icraabku mudaarica ayuu khaas ku yahay oo lagu khasisaa amarka lama ecraabo maadigana lama ecraabo falicraabu khaasun bilmudaaric sababta keensatay in ficilka mudaaric la ecraabaana waa litafaawud wa tawaarud اlmacaani اlmukhtalifa alatii taxtaaj ilaa icraabin waxaa la yidhaha ficilka mudaaric waxaa mar qura ku soo hoobta macaani kala duduwan oo u baahan icraab lagu kala dhigdhigo masalan tusaalaan soo qaadanay beri hore aynu nidhi laa taakul ilqaat wa tujaalis alculamaa tujaalis siinkaa kolba xarakaan siin doonaa macnuuna uu iskhilaafi haddaan idhaahdo laa takul alculamaa laa takul alqaad laa takul alqaad war hoy qaadka ha cunin haddaan idhaha laa takul ilqaad wa tujaalis ilculamaa tujaalisna siinka cankasriyo macnihii wuxuu noqday qaadkana ha cunin culimadana ha la fadhiisan labadaa midna laguma ogola horta culimo ha la fadhiisan qaadna ha cunin saasuu macnuhu noqonaya haddaan idhaha laa takul ilqaad wa tujaalis ilculamaa haddaan idhaha laa takul ilqaad watujaalisa oo siinka aan fadxiyo laa ta'kul ilqaata watujaalisa alculamaa haddaan idhaahdo waa qaadka ha cunin xilliga aad culimada la fadhido qaadka ha cunin xilliga aad culimada la fadhido ayay noqon waxay ka dhigan tahay kelidaa qaadka meelaha kula dhuumo oo soo cun waxay ka dhigan tahay culimadana iskala fadhiiso laakiin labadaa ha isku keenin bay noqonaysaa culimana waan la fadhiisan qaadna waan cuni labadaa meel ha iskugu keenin bay haddaan idhaha laa taakul ilqaad wa tujaalis lculamaa oon taakuli laa taakul ilqaad ugu dhawaaqo tujaalisna aan iska godoon idha wa tujaalisulculamaaa macnuhu waxa weeye warhoy qaadka ha cunin isaga marnaba culimadana la fadhiiso mar kaste haddaba ma saddex macno oo saddexduba kala duduwan ayaynu ku aragnay oo xarakadu ay inoo sheegayso xarakada ayaa inoo sheegaysa mar kaste sababtaasaa keensatay in mudaarica la icraabo mudaarica in la icraabo sababta keensatay waa sababtaa falicraabu icraabku khaasun wuxuu khaas ku yahay bilmudaarici mudaarica wa huwa mudaarica marfuucun waa la rafciyaa abadan weligii ficilka mudaaric waa la rafcin ficilka mudaaric weligiiba haynoo rafcisnaado xataa yadkula calayhi ilaayuu dusha ka galo naasibun mid nasbiyaa ilaa yuu dusha ka galo oo fa yansibuhu uu nasbiyo ow jaazimun mid jasmiya ilaa yuu dusha ka galo oo fa yajzimuhu uu jasmiyo ama mid nasbiye ayaa dusha ka geli oo waa la nasbin ama mid jasmiye ayaa dusha ka geli oo waa la jasmin haddii labadaaba la waayena mudaaricu marfuuc buu ahaani oo marfuuc buu inoo noqon haddaba ficilka mudaaric talow isagoo rafcisan oo marfuuca maxaa tusaale u ah tusaalihiisu waxa weeye markaan idhaahdo yejlisu caliyun cala alkursi waa yejlisudaa yejlisu hadda waa marfuuc saddex su-aaloodun ardayow diyaarso war marfuuca itus raafica itus calaamatu rafcaha itus saddexdaasoo qura ayaa lagaa weydiinaya marfuuca itus waa la rafciyaha raafica itus waa ka wax rafcinaya calaamatu rafcaha itus waa calaamada lagu rafciyey saddexdaasoo qura ayuu iiga baahan yahay ficilka mudaaric marka uu marfuuca yahay inaan sameeyo haddaba haddaan idhaha yejlisu aliyun cala alkursi ayaa marfuuca yejlisu caliyun cala alkursi yaa marfuuca yejlisu baa marfuuca oo siinka ku jooga yaa calaamatu rafcaha haddana yejlisu markaan idhaa calaamatu rafcihiisuna waa ayo waa godaalka damaha ah yaa caamilu rafcaa ah. caamilu rafcuhu waa ayo ka wax rafcinaya waa ayo afar madhab baynu ku soo marnay soo afar madhab kumaynaan soo marnin ruuxulcraabka maxaynu idhi qole waxay idhahdeen masaladaa sheekhu sheegay waa masalada ugu muctamadsan waa litajarudihi can inaasibi wاljaazim waa ko qolada kale maxay odhan jireen waa a baxrufi mudaaraca sheekii kisaa'iga ayaa sidaa yidhi qolada saddexaadna maxay idhaahdeen limushaabahatihi alisma qolada afraadna maxay yidhaahdeen lixuluulihi maxal alismi haddaba haddii yejlisu icraab lagu yidhah waa inaad afarta madhab ku icraabi kartaa waxaad odhanaysaa yejlisu ficil mudaaric marfuuc litajarudihi can الnaasibi wاljaazim ow lixuluulihi maxal اlismi ow limushaabahatihi alisma ow biaxrufi اmudaaraca wa calaamatu rafcihi damat ظaahiraة calى aakhirihi saddexdaa su-aalood isweydii marfuuc iyo raafic iyo calaamatu rafco yaa raafica haddaba yejlisu yaa rafcinaya bal u fiirsada yejlisu yaa rafcinaya awey kii rafciyey waa tajarudkaa aynu tilmaanay afar madhab baan ku sheegnaye tajarudkaa ugu muctamadsan wa huwa mudaarica marfuucun haddaba waxaad ogaataa eeg hadda u fiirso masaladan ficilka mudaaric marka la nasbinayo shay nasbinayood arkaysa ayaa jira oo lan iyo an oo kale ah haddaan idhaa la nabraxa nabraxadan yaa nasbiyey marka lagu yidhaha maxaad odhan nabraxa yaa nasbiyey lantan lanta saw lama arkayo isla markaa ficilka mudaaric wax jasmiye ayaa isna jira oo shay jazmiyood arkaysid ayaa jira haddaad tidhaha lam yalid walam yuulad lam yalid yaa jasmiyey maxaynu nidhahnaa lam yelid yaa jasmiyey baanu idhahnaa lam yelid lam yelid yeliddan waxa jasmiyey baynu odhanaynaa maxay lamta ayaa jasmisay mayla socotaa hadda lam yalid yelidda lamta ayaa jazmisay laakiin ku idhaha yejlisu yaa rafciyey ima odhan karaysid kanaa rafciyey qaawanida baad odhanaysaa madhnida baad odhanaysaa uu ka madhan yahay kii nasbinaye ka hormarayey iyo madhnida uu ka madhan yahay kii rafcinaye ka hormarayey haddaba waxaad ogaataa ficilka mudaaric xilliga uu rafcaha yahay waa xarafka oo kale xarafka oo kale xarafka xarafka xada oo kale wey xada waxaynu ogeyn jiimka saw dhibic hoose kumaynaan arki jirin nasbaha an iyo lan iyaynu ku garanaynaa jamaha saw kuma eh, sawkhaada kumaynaan arki jirin dhibic sare dee jasmahana lam iyo man iyo ayaan ku garanaynaa xa'da maxaa lagu garan jiray madhnida ay ka madhan tahay dhibicii hoosta ka raaci jiray iyo dhibicii dusha ka raaci jiray rafcaha halkaa ku jira ficil mudaaric oo rafcisan maxaad ku garatay inuu rafcisan yahay marka lagu yidhaah waxaad odhanaysaa madhnida uu ka madhan yahay wixii nasbin jiray iyo wixii jasmin jiray labadaa markaad ka weydaad odhanaysaa ficilkani uu rafcisan yahay oo caamilu rafcuhuna waa tajarudkaa wa huwa mudaarica marfuucun waa la rafciyaa abadan weligiiba waa la rafciyaa xataa yadkhula calayhi ilaa yuu dusha ka galo naasibun mid nasbiya oo fa yansibuhu uu nasbiyo ow jaazimun ama mid jasmiya oo fa yajzimuhu uu jasmiyo naxwu iyaaka adiga uun baanu nacbudu ku caabudi ilaahayow wa iyaaka adiga uun baanu nastaciinu kaalmo iyo gurmadku weydiisani ilaahayow haddaba aayaddan qur'aanka ah aaway marfuucu ficil marfuucaa ku jire mee waa nacbudu iyo nastaciinu aaway calaamatu rafcuhu calaamatu rafca laynooga baahan yahe waa kee waa nacbudu damadeeda dambe iyo nastaciinu damadeeda dambe aaway caamilu rafcuhu yaa rafcinaya nacbudu iyo nastaciinu labadaba labadaba afarta madhab qowlka muctamedkuu soo qaado maxaynu nidhi ayaa rafcinaya litajarudihi can الnaasibi wاljaazim waxaynu isku tilmaanay iyaaka nacbadu ha odhan oo ba'da ha kor dhigin haddaad tidhaahdo iyaaka nacbadu ilaahu adigun baan ku dafirayaa wey cid kaste waan caabudi laakiin ilaahu adiga maya iyaaka nacbadu haddaad tidhahdo ba'da kordh kor dhigto mufasiriinta qaar baa ku macneeyey aayaddan qul in kaana liraxmaani waladu fa ana awalu اlcaabidiin ay awalu اlmaaniciin awlmunkiriin bay ragga qaarkood ku macneeyeene la soco awlulcaabidiin kuwa caabudana waa lagu macnayn kara kuwa inkiray arrinkaa diidana waa lagu macnayn karaa kolkaa iyaaka nacbadudanay ka keeneen qolada munkiriin ku macnaynaysaa iyaaka nacbadu haddaad tidha ilaahu adigun baan ku dafiri weeye adun baanan ku caabudayn laakiin cid kasta waa caabuday iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin wanawaasibu kuwa nawaasibta ah wanawaasibu kuwa nawaasibta ee wax nasbiyaa qismaani waa laba qaybood horta ficilka mudaaric waxa wax nasbiyaa waa laba qaybood qayb keligood bay wax nasbinayaan qaybna an mudmara ah oo ku hoos jirta an qarsoon baa wax nasbinaysa iyadoo antaasi iyaga kaalmaysanaysa wanawaasibu kuwa wax nasbiyaa qismaani waa laba qaybood qismun qaybiyansibu wuu nasbin binafsihi keligiibuu wax nasbinaya waana mutafaqoo basriyiin iyo kuufiyiin baa isku waafaqsan waa afar wa qismun qaybna yansibu wuu nasbini bian buu ku nasbin mudmaratan tiyoo la xadfayo bacdahu debedi waa lix qaybood halkan wuxuu sheekhu inoo sheegay baabkii mansuubaadka ayuu u galay mansuubaat afcaal horta ficilka waa waa la nasbiyaa waxaase lagu nasbiyaa wax nafyi faa'iideeye iyo diido iyo waxa nafyi faa'iideynin labadaba waa lagu nasbini waxaa lagu nasbinay ficilka mudaaric wax mararka qaar nafyi faa'iideynayo oo wax lagu diidayo mararka qaarna waxaa lagu nasbin waxaana nafyi faa'iideynayn maalan ereyga lan ah haddii lagu nasbiyo nafyi bay faa'iideyneysaa ereyga an ah lagu nasbiyana nafyi ma faa'iideyneyso si kale haddaynu u dhigno ficilka mudaaric waxa nasbinaya wax waa mutafaq waa afar erey waxna waa mukhtalaf waa toba waa lix erey eeg waxa mutafaqi waa afar waxa mukhtalafkihiina waa lix iskugu keenge markaa haddaba afarta iyo lixda iskugu keenge nawaasibta toban kuufiyiinta ayaa qaba inay toban yihiin ajruumigaa ku waafaqay oo yidhi waxa wax nasbiya waa toban basriyiintu waa afarta horeunbay qabaan lixda dambana afartaa unbay ka mid yihiin bay leeyihiin oo an mudmara baa lagu nasbinaya wanawaasibu kuwa wax nasbinayaa qismaani waa laba qaybood qismun qaybi yansibu wuu nasbin binafsihi naftiisa ayuu u nasbin wa qismun qaybina yansibu wuu nasbin bian ayuu ku nasbin mudmaratan tiiyoo la xadfayo bacdahu gadaashiisa falwalu ka hore arbacatun waa afar afar baa keligood wax nasbiya axaduhumaa midkood an weeye ereyga an ah af carabiga an marka la marayo waxaynu u qeybin jirnay ilaa afar qaybood an mid ismiye ah baynu ruuxulicraabka ku soo marnay an ismiye anta xarfiyada ana keligeed saddex baynu u qaybinay mid waxaynu ku soo dhigannay masderiyo waa tan wax nasbinaysa midna waxaynu ku dhiganay mukhafafa min haqiila oo waxba ma nasbiso midna waxaynu ku dhiganay zaa'id oo keligeedba afar usii qaybsamaysay hadaba ereyga an ihi markay wax nasbinayso waa markay masderiyada tahay an masderiyad ihi iyadaa wax nasbini nafyina ma faa'iideyso laakiin masder bay faa'iideysaa masderku waxa weeye ficilkan ayaa lagu macnaynayaa masderkii aynu naqaanay oo almasder اmuawal baa la odhanayaa falwalu ka koobaad arbacatun waa afar axaduhaa midkood an weeye ereyga an ah ayaa keligeed wax nasbin laakiin maxaa shardiga antu markay wax nasbinayso yayna mukhafafo noqon yayna mufasirana noqon yayna zaa'idana noqon saddexdaabay naga ilaali hadday tahay mufasiro waxa weeye faowxaynaa ilayhi an isnac ilfulka faowxaynaa ilayhi an isnac antaasi waxbay nasbinaysaa ha odhan waayo amar bayba gashay isnac miyayna amar ahayn eeg owxaynaa ilayhi waanu u waxyoonnay wey faowxaynaa waanu u waxyoonnay ilayhi nebigaa waanu u waxyoonnay sow aayaddii waanu waa hadal dhamaystiran waanu u waxyoonnay ba la yidhi haddaba talow yaa waxyigii inoo sheegaya nebiga maxaa loo waxyooday wixii nebiga loo waxyooday muxuu ahaa antanaa sheegaysa anisnaci lfulka waa nuux wardoonni samayso wixii la waxyooday laftiisuba waa isnaci lfulka wey samayso weeye antan yar mufasiro ayaa la yidhaahdaa waxay daba dhacdaa bacda maa yufiid ama bacda maa macnaahu qowlu walaysa fiihi xuruufuhu baynu soo nidhi shan shardi baynu usoo dhignay ruuxulicraamka markaan maraynay waxaa kaloo culima shardiya antan iyayna noqonin mukhafafa min ahaqiila mukhafafa min ahaqiila inta faraha badan calimo iyo waxay daba dhacdaa iyadanna hadday calimo daba dhacdo aayaddii qur'aanka aanka ahayd baan ku soo marnay calima an sayakuunu minku mardaa waayo ardayo waxa lagu odhan karaa calima an sayakuunu war sayakuunu maxaa loo goday oo antani maxay u nasbin weyday baa lagu odhan waa inaad garataa an sayakuunu way godan tahaye antanaana aana ahayn tii wax nasbin jirtee masderiyada ahayd antani waa mukhafafa min ahaqiila calimo ayayna daba dhacdaa mukhafifadu calima an sayakunu waad iska godaysaa markaa calima an sayakunu minku mardaa zaaidana yayna noqonin zaaidadu lamaabay daba dhacdaa aayadda qur'aanka ah falama an jaaa albashiiru haddaan idhahda ka warran falama an jaaa antaasi waa mufasira haddaan idha eh, waa naasiba haddaan idhaha ka warran antaasaa wax nasbinaysa ooyay nasbisay baa la yoodhan jaaa waaba maadiye falama an jaaa albashiiru kii bishaaraynayey markuu yimid haddaba ereygaa an ah falama an jaaa albashiiru kii bishaaraynayey markuu yimid ereygaa an a falamaa an ereygaa an ihi maxay noqonaysaa markaa antaasi waxa weeye waa zaa'idaa la yidhaha ama silaa la yidhaahdaa lamaabay daba dhacday waa falamaa jaaa albashiiru oo kaluun inkastoo macnuhu uu yahay alaa waina zaa'ida laa yakhlu min mubaalagatin wa tawkiidin baa la yidhaahdaa macno antani ay ugu jirto oo la'aanteed aan la helayn baa jiro oo tawkiid iyo mubaalaqa ah ko antu yayna zaa'ido noqonin sida falama an jaءa albashiir mufasiro yayna noqonin sida faawxayna ilayhi an isnici lfulka yayna noqonin mukhafafa min ahaqiila sida calima an sayakuun antu markaasay wax nasbini oo masderiye ay noqon in lam tusbaq haddaan lagala hormarin bicilmin cilmi haddaan lagala hormarin walaa danin malana aan lagala hormarin antu markay wax nasbinayso yaan cilmi iyo iyo male lagala hormarin waayo haddii cilmi iyo male labadaa lagala hormaro waxay noqonaysaa mukhafafa oo mukhafafadu sideedaba cilmibaa ka horeeya ama malaa ka horeeya in lam tusbaq yaan lagala hormarin bicilmin ilmi yaan lagala hormarin walaa danin malana yaan lagala hormarin sida aayada qur'aanka arabi uu ku yidhi yuriid اllaahu an yukafifa cankum yuriid اllaahu alle wuxuu doonayaa an yukhafifa cankum inuu idinka fudaydiyo ereyga haddaba saddexdii su-aaloodun baa halkan inoo yaalla yaa la nasbiyey mansuubku waa ayo yaa wax nasbiyey ka wax nasbinayaa waa ayo calaamatu nasbuhuna waa ayo saddexdaa su-aaloodun qiyaaso yaa la nasbiyey away mansuubku waa yukafifa yaa wax ya calaamatu nasbaa waa fatxa daahira wa an tasuumuu soomidiinna ayaa khayrun lakum idiin khayr badan war niman yahu soonkaa idiin khayr badana iska sooma aayaddan qur'aanka ayaa wax nasbi yaa la nasbiyey away mansuubku aayadda qur'aanka ah waa tasuumu yaa wax nasbiyey waa anta yaa calaamatu nasbaa waa xadfu nuun fa in subiqad haddii lagala hormaro bicilmin cilmi iyo yaqiin haddii lagala hormaro sida naxwu calima an sayakuun calima wuxuu alle ogaaday an sayakuunu minkum inuu idinka mid noqon doono mardaa kuwa bukaa ilaahay ayaa og dad xanuunsanaya inay idinka mid noqon doonaan haddaba calima an sayakuun antani maxay u nasbin weyday sayakuunuda ma nasbin karayso sayakuunuda antaasi sababtuna waxa weeyaan waa mukhafafa min ahaqiilo bacda cilmi bay dhacday calima ayaa ka horaysa fahiya iyadu mukhafafatun waa mid la fudaydiyey min ahaqiilati tii cuslayd eeshadnayd ayaa laga soo fudaydiyey wasmuhaa ismigeeguna damiiru shani waa damiirka damiiru shaniga ah maxduufun oo haddana la xadfay haddaba calima an sayakuun sayakuunudani waa khabarkii anna jumladan ficiliyada ah khabarkii an an ah ismigeeguna waa damiiru shani la xadfay wasmuhaa damiiru shani oo maxduuf ah wlficlu ficilka marfuucun waa la rafciyey waa sayakuunuda wa huwa ficilka iyo wa faaciluhu faacilkiisu khabaruhaa khabarkeegii weeyi ficilka iyo faacilkiisii ayaa khabar ah halkaa waxaynu leenahay waxaa ka sii wanaagsanaan lahaa markaa uu yidhi ficilka iyo faacilka inuu yidhaahdo ficilka iyo marfuuca ficilka iyo marfuuca wahuwa wafaaciluhu buu yidhi so maaha wa huwa wafaaciluhu buu yidhi sow maaha waxaad iska ilaalisaa wa huwa wafaaciluhu inaad isticmaasho sababtuna waxa weeye wa huwa wafaaciluhu aan loo isticmaalaynin ereygan faacil sayakuunudani dee waa ficil naaqis ah faacil ma qaadatee ismiya khabar bay qaadataa kolkaa waa inuu yidhaahdo isaga iyo marfuuciisa inuu yidhaah wa ficilka iyo wa faacilkiisuna khabaruhaa khabar bay u yihiin halkaa waa faaciluhu daa yar ayay ahayd wahuwa isaga iyo wasmuhu iyo wa khabaruhu buu yidhah in khabaruhaa kamaa taqadama sida ka inoo hormaray fii baabi nawaasikhi baabka nawaasikda sida inoogu hormartay ila nawaasikda waan soo dhiganay fa in subiqad haddii lagala hormaro waa anta bidannin wax mala faa'iideeye hadii lagala hormaro erey mala faa'iideynaya fa wajhaani laba weji ayaa ku jira labada waji waxa weeye in anta mukhafafo laga dhigo iyo in anta masderiye laga dhigay camal fasho aayadda qur'aankaa ah laba qiro oo sabciyataana ku jira oo labadaba quraadu way akriyaan waxasibuu anlaa takuuna fitnatun wa waxasibuu waxay maleeyeen anlaa takuuna inayna ahaanin fitnatun wax fitnihiiba inayna jirin haddaba allaadan ma aysa ereygaa allaa ah waa an iyo laa bay an iyo laabaa laysku yidhaahdaa waxasibu anlaa takuuna waa an iyo laa haddaba antaasi maadaamay xasibo malaa daba dhacday mukhafafaynu ka dhigi oo waan iska godaynaa takuunuda waxasibu anlaa takuunu ayaynu akrii waxaa kalaynu odhan waxasibu anlaa takuuna oo antani masderiyaynu ka dhigiyo waynu nasbini takuuna ama takuuna akhri ama takuunu akhri labada qiraba way jiraan waana sabciyataan welibana quria waxaa la binasbi nasbo iyo warafci rafco ayaa la akriyey halkaa waxaynu kaga soo baxnay anti talow ma jirtaa anta oo inta la xadfo an oo inta la xadfo waa an xadfan oo laakiin camalkeegii uu baaqi noqonayo waa masaa'il naadir ah oon fara badnayn qiyaasna aan ahaynee samaaciya ayaa jira wahaani ka labaadee ficilka nasbinayaa waa lan ereyga lan ihi ficilka uu nasbiyaa ha nasbiye e nafyina wuu faa'iideeyaa culimmadu waxay u badan yihiin jumhuurta markaan doonayno jumhuur ereyga lan ihi waa xarfulbasiid laakiin rag baa le may waa xarfulmurakab mas'alada laysku hayaana waxa weeyi horta lan ma sidan bay ku dhalatay oo carabi iyadoo lan ah un bay ku hadleen saasaa loo wanaagsan inaad tidhaa lan sidan unbay ku dhalatay ragga qaar baa qaba ereygan lan ihi waa laba xaraf oo laysku jarjaray laba xaraf naxtiga wixii la odhan jiray oo kale weeye waa laba xaraf oo laysku googooyo hal xaraf la yskaga dhigay laba kelmadood oo kelmad qura laga dhigay xamdalada soma garanayno ereyga xamdala xamdala xagguu ka iman jiray carabiga muxuu ahaan jiray alxamdu iyo lilaahi marka laysku daro ayaa maxay la yidhaahdaa uu qofku ku hadlo maxaa la odhan jiray xamdala la odhanayaa markaa qofka xamdalu sameeyey basmala waa bismi illaahi araxmaan oo kale haddaba lanta ragga qaar baa qaba ereyga lan ah asalkiisu inuu yahay maxay ereyga lan lana ah waxay leeyihiin waa laa iyo an laa iyo an bay ahayd oo lantu xagga nasbaha waxay ka keensatay lan xagga nasbaha waxay ka keensatay anta ilain laa iyo an bay kala ahayde xagga nafyiga iyo diidadana waxay ka keensatay laada lan markaynu nidhaa waa erey wax nasbinaya nuunkaa la eegaya oo an ka socda marka la eegayo ereyga lan ihi erey diiddo samaynaya inuu yahay laamkaa la eegayaa oo laa ka socda kolkaa lan waa la iyo an laysku keenay bay yidhaahdeen laadana xaraf baa laga jaraya antana xaraf baa laga jaraya kelmad qura layskaga dhigaya laada alifka ka jira bay yidhahdeen baa soo hadhay antana hamsaha ka jara bay yidhahdeen nuun reebanun ku hadla eglan bay noqotay markaa xarfulmurakab bay kolkaa qoladaasi u qaateen saxiixu waa xarfulbasiid inay tahay waani ka labaad ee wax nasbinayaa lan weeyaan lan ayaa wax nasbisa lannabraxa ka zuuli mayno calayhi inaan dul fadhino dushiisa calayhi dushiisa caakifiina inaan dul ictikaafsanaano balaaqada qur'aanka ayay ka mid tahay oo calayhi qaacidiin mayna odhan calayhi jaalisiin mayna odhan calayhi caakifiin bay yidhahdeen caakifiin lanabraxa ka zuuli mayno calayhi dibigan dushiisa caakifiina inaan dul ictikaafsanaano haddaba halkaa waxaad soo saartaa ereyga la nasbinayo ee halkaa ku jira mansuubku waa kee yaa mansuuba aayaddaa qur-aanka ah nabraxa ayaa mansuuba yaa naasiba aayaddaa qur-aanka ah lan ayaa naasiba yaa calaamatu nasbaa aayaddaa qur-aanka ah fatxa daahira ayaa calaamatu nasbaa lanta dalaaladeedu masderka waxaa la yidhahdaa way anfida oo waa xarfu nafyin waa xagga masderka waxaa la yidhaahdaa waa xarfu nasbin oo lafdiga ficilka ay nasbisaa waxaa la yidhaahdaa waxay noqotaa wastiqbaalinoo zamanka ayay mustaqbal ka dhigtaa laakiin markaad leedahay xarfu nafyin maca ta'biid iska ilaali ninku odhanaya xarfu nafyin maca ta'biid nimanka muctasilada la yidhaah ayaa aaminsan lantu inay nafyigeegu ta'biidio weligeed inuuna dhacaynin fikrad khaldan bayna ku gaadhayaan muctasiladu waxay aaminsan yihiin ama qabaan aakhare inaadan ilaahay arkaynin xadiidkan muslimka ku qoranee waxaad rabbigiin u arkaysiin sida addayaxa u aragtiin ama isku cidhiidhi maysin oo isku dhibi maysin ilaahay aragtidiisa aakhiro waxay ku leeyihin haddaad xadiiska muslimka u keento xadiiska iyo aayadda ayaa la horraysiinayaa bay ku leeyihin sow aayadda ma horraysiinaysid dee ilaahay baa nebi muuse ku yidhi lantaraani haddii taraani lagu yidhaha lan wax lagu diido waa adduun iyo bay qabaan iyagu lan taraani weligaa ay arki maysid if iyo aakhara toona igu arki maysid war nebi muuse isagoo nebiya markuu ilaahay arki waayey ma adigoo miskiin dembaabay ad ilaahay arkaysaa bay ku leeyihiin markaa halkaasay la mareen kolka waxaynu leenahay lantu xarfu nafyin maca ta'biid ma aha suurtagel weeyi mararka qaar inay ta'biid faa'iideyso mararka qaarna wax bixasabi alqaraa'in baa loo eegaa aayadda qur'aanku ilaahay ku leeyahay lan yakhluquu dubaaban oo kale dee diksi abuuriddu waa ta'biid weligeed diksi abuuri mayno warshadaha adduunku lagama yaabo inay diksi soo saaraan si kasta hadday dhaqaaleheenna iyo horumarkeennu uu u kobco lagama yaabo inaan diksi soo abuurno ilahay baa lan yakhluquu dubaaban yidhi waxaa laakiin jira waxay halmaameen aayaddan hadda aynu aynu aynu aynu akriyayna halmaameen lanabraxa calayhi caakifiin mayna odhan weligayo waanu dul fadhiyi waxay yidhahdeen xataa yarjica ilayna muusa rujuuc bay ku qaydeen kolka waxaad fahmaysaa inay aayaddan muctasiladu ayna ayna ay halmaameen baad arkaysaa si toosa ay u halmaameen wa haali ereyga saddexaad ama xarafka saddexaad ee wax nasbiya key weeyaan ereyga key kay isaguna waxbuu nasbiyaa waa xaraf saddexaad oo aynu odhanayno ficilka mudaaric ayuu nasbinaya waa kay kaydu haddaba waxaa jirta saddex qaybood ayay kaydu u qaybsami jirtay kow kaydu waxay noqon jirtay marka koobaad ama kaydu waxay ahaan jirtay kayfe fa laga jaray wainagii kusoo kusoo qaadanay ruuxulicraabka kay tajnaxuuna ilaa silmin wamaa hu'irat qatlaakumu waladalhaijaa'i tadarimu kolkaa kay tajnaxuuna waa kayfa tajnaxuuna waa kayfe fada laga jaray kay la taasi waxba ma nasbiso hadday kayfe fada laga jaray tahay waxba ma nasbise ogow kay tajnaxuuna markay tahay wax alla waxay nasbini ma jirto waa kow qodobka labaadeen soo dhiganay waxa weeyi kaydani inay tahay xarful xarfuljar oo taxarfuljarka ee bimacnaa lima oo kale inay tahay waa weeye marka kayda anto ay daba dhacdo kay an hadaan idhaha kay an kaydaasi waa xarfuljaro iyaduna waxba ma nasbiso waana qodobka labaad ama kaymahba haddaan idha kaymah kaymah haddaan idha waa bimacnaa lima kayda saddexaad waa masderiyada waa teenan lam baana inta badan ka horeeyo likey baa la idhaha likey haddaad likeyba aragto kaydani xaraf jaar inay noqotaa waa mustaxiil oo kale sababtuna waxa weeye laamkaa xaraf jaara laba xarfuljar iskuma xigaan dee haddaad likey markaan idha yaa xarfuljar baynu nidhi laamkaa xarfuljar laakiin kayda xarfuljar kama dhigi karno waayo labaa xarfuljar baa isku xigaya haddii kale awoodo ayaa meesha ku dayacmaya oo ku lumaya waaalika saddexaad kay kelmadda kay a weeye almasderiyatu ee masderiyada ah wahiy almasbuuqatu waata lagala hormaro bilaami laam lafdan xagga lafdiga laam baa si toosa uga horeeya naxu likay laa ta'sow inaydaan warwarin oo kaleba weeyi haddaba likaylata isagu markaan idhaa away ka mansuubka ee la nasbinayaa ka mansuubka ee la nasbinayaa waa kee waa tasow away ka naasibka ee wax nasbinaya waa key away calaamatu nasbuhuna ilan waan soo dhiganay intaasoo kitaabe calaamatu nasbaha soo tuura xadfu nuun waxaynu ka faa'iidaysanay keyda iyo ficilka ay nasbinayso in la kala dhex geli karayo laa ay kala dhex geli karayso ilan likayta isagu lama odhan likay laa baa la yidhi laadaasi wax mushkilada ay leedahay ma jirto xataa antaba way kaway kala dhex geli jirtay allaa yarjica allaa yarjica baad odhan kartaa markaa ow taqdiiran ama laamka taqdiirta ayaa laga qadari waa la qadari oo waa taqdiiri naxwi ji'tuka waan kuu imid kay tukrimanii si ad ii sharfiso ji'tuka niyaho waan kuu imid kay tukrimani si aad ii sharfiso ereyga naasibkaa ah ee wax nasbinayaa waa kee waa kay ka mansuubka ee la nasbinayaana waa kee waa tukrima calaamatu nasbuhuna waa maxay waa fatxaha miimka saaran kaydan haddaba laamkii ma jiri aaway laamki ilan kayda laam baa ka horeeya inu nidhi wuu qadaran yahay maxaan odhanayaa haddaba laamka markaan doonayo ji'tuka waan kuu imid likay tukrimani laamkaasaa la soo qadaraya likay tukrimani fain لم tuqadar haddaan la qadarin allaamu laamta haddaan la qadarin laamka haddii la qadari waayo fa kay kelmadda kay ihi jaaratun waxbay jiraysaa waalficlu ficilkana mansuubun waxaa lagu nasbinayaa bian ayaa lagu nasbini mudmaratan tiyoo la qadarayo bacdahaa dabadeed wujuuban waajibnimo anta waajibnimo ayaa markaa loo qadari buu ku yidhi xataa jaa'iz ma aha ee waa waajib waxa anta loo qadarayo waraabicu qodobka afraad ee ficilka mudaaric nasbinaya waa idan ereyga afraad ee aan leenahay ficilka mudaaric ayuu rafci nasbinayaa nasbinayaa waa ereyga an a weeyi an ficil mudaaric buu inoo nasbinay markaa waraabicu idan ereyga idan a marka la qorayo saddex qowl baa la iskugu khilaafay qole waxay yidhaahdeen idan marka la qorayo nuun ha loo qoro oo daalka nuun baa ka dambeeya aniga saasuu ii qoray waa idan qawlkaa ayaa ugu saxsan waa qowlka ugu sixada badan qolena waxay yidhaahdeen idan alif caadiya ha loo qoro alif caadiya ha loo qoro oo idaa oo kale ha loo qoro qolana waxay yidhaahdeen idan markay ficilka nasbinaysa ay camal samaynayso waxa loo qorayaa nuun oo kale ha loo qoro marka ayna camal samaynayninna alif oo kale ha loo qoro haddaba waxaynu ognahay hadda arrinkaasoo dhani waa qur'aanka waxaan ahayn qur'aanka isaga sida la qoray unbaa mutabaca qur'aanka inagu ma kala doordooranayno qiraa'ada ayaa mutabaca iyo rasmiga ayaa mutabaca sidii la qoray unbaa isaga la raacaya rasmu lmusxaf alimaami baa isaga la raacaya musxafulimaam musxafkii la odhan jiray ayaa laabuda haddaba idantani markay camal samaynayso shuruudaha lagama maarmaana hamoodin inay idantu iska nasbin uun mudaarica shuruudo ayaa lagama maarmaana shuruudihii kitaabkaygu wuxuu ku qoray safxada afar boqol iyo lix afar boqol iyo lixdan afar boqol iyo lixdan ayuu gabay ku soo ururiyey shuruudaha idan uu kaga hadlayo wuxuu yidhi markuu ka hadlayay gabayga acmil idan idaa atadka awala wasukta ficlan bacdaha mustaqbalan waxdar idaa acmaltahaa an tafsilaa ilaa bxilfin aw nidaa'in aw bila wafsil bidarfin aw bimajruurin calaa ra'yi bni cusfurin ra'iisi nubala wain taji bxarfi cadfin awala faaxsanu lwajhayni anla tacmala ibn cusfuur ninka waxaan doonayaa sheekhani saddex shardi oo idantu ay leedahay buu sheegay idantu markay ficilka nasbinayso acmilniyahow camal sii idan kelmada idan ah oo ficilka ha nasbiso idaa atadka markay kuu timaado awalan bilowga hore idan hadday sadrulkalaam dhacdo ficilka ha nasbiso waa ko idaa atadka awala waa markay bilowga hore dhacdo waa ko waa shardi maxaa shardiya idantu markay ficilka nasbinayso wasadulkalaam inay dhacdo lama ogola aakhirulkalaam inay dhacdana lama ogola maxaa la ogol yahay idantu markay nasbinayso waa awal alkalaam acmil idan idaa atadka awala awalka markay timaado oo wasuqta aad keento ficlan ficil bacdahaa ka dambeeyo mustaqbalan mustaqbala halkani waxa weeye wasuqta ficlan bacdahaa mustaqbalanna ficilka ka dambeeya waa inuu mustaqbal yahay maxaa la diidaya mudaaricu sebankiisu waa inuu mustaqbal yahay inuu xaal yahay baa la diidaya xaal hadduu mudaaricu mar markaa wax dhacaya yahay idantu nasbin mayso nin baa kuu sheekeeyey markaa unbaa tidhi idan tasduqu hadda sheekadan hadda uu wado ayaad leedahay run baad ku sheegaysaa ma mustaqbal ba mise waa xaal sheekadu hadda markaasay socota ma xaal ba mise waa mustaqbal waa xaal mamnuuc weeye ficilka la nasbiyo idan tasduqa odhan maysid marka idan tasduqa xilliga uu sheekaynayo haddaad ninka ku tidhaahdo idan tasduqu waa inaad goddaa idadu waa hayru caamila waayo ficilkii baan mustaqbal ahayn waa shardiga labaad waxdar ka digtoonow idaa acmaltahaa markaad camal siiso an tafsila inaad fasliso idanta haddaad camal siiso idanta iyo ficilka yaan la kala dhex gelin buu ku yidhi waa shardiga saddexaad ilaa bixalfin dhaar mooyaane dhaar waa la ogolya idan wallaahi narmiyahum baad odhan ow nidaa'in dhawaaq mooyaane ow bilaah saddexdaa qodoboo quraad ku kala faslin kartaa idanta iyo mudaarica dhaar way kala dhex geli kartaa nidaa oo dhawaaqiina wuu kala dhex geli karaa laa oo xarfu nafyihiina way kala dhex geli kartaa saddexdaa waxa aan ahayn lama ogola oo waa mamnuuc inay idantii kala dhex galaan waxdarniyahu ka digtoonow idaa acmaltahaa marka aada camal siiso an tafsila inaad kala fasliso idanta iyo mudaarica ilaa bixalfin dhaar inaad ku kala fasliso mooyaane ow nidaa'in dhawaaq inaad ku kala fasliso mooyaane ow bilaa laa inaad ku kala fasliso mooyaane fasalka imisaa la ogol yahay markaa idanta iyo ficilka mudaaric in lagu kala fasliyo saddex ibnu cusfuur ninka la yidhaahda ayaa yidhi darafka iyo jaariya majruurka iigu geeya buu yidhi daraf iyo jaariya majruur wafsilni yahow fasli bidarfin daraf ku fasli ow bimajruurin majruur maca jaarihiya ku fasli calaa ra'yi bni cusfuur sheekha ina cusfuur ra'yigiisa markaan doonayno ra'iisi nubalaa'i ee dadka aqoontale ninka ugu sarreeyey ahaa idanta haddaba haddaan wow xagga hore ka mariyo ka waran amafa markaan ku leeyahay idan ukrimaka haddaan wow ka horraysiyo wa idan an idhaa sadaaradii dhaawac miyuuna soo gaadhin ilan idantu inay bilowga hore dhacdo ayaynu shardi ka dhiganaye haddaan wa idan idhaayoon wowgaa ku daro ama fa idan idhaayoon fadaa ku daro sadaaradii dhaawac baa soo gaadhay laba weji baa markaa meesha igu banaanaanaya wain taji haddaad la timaad bixarfi cadfin xarfulcadaf haddaad la timaad awalan awelka hore haddaad xarfulcadaf la timaad fa axsanu lwajhayni labada weji kooga wanaagsani allaa tacmala waa inayna camal samayn labada weji kooga wanaagsan idantu ma camal samaynayso haddii eg haddaan idan idhaahdo ficilka ka dambeeyo waanan nasbin waanan iska godi labadaa weji baa ku bannaan labadaa wejina yaa axsana oo wanaagsan wa allaa tacmala haddaba idantu saddexdaa sharti ayaa lagama maarmaana inay bilow dhacdo inuu ficilka ka dambeeyaa mustaqbal yahay inaan maxaan ku dhaha iyada iyo ficilkeyga la kala faslinin ilaa saddexdii qodob ama shantii qodob mooyaane waraabicu ka afraad ee ficilka nasbinayaa idan weeyaan insudirad haddii la aweleeyo fii awali kalaami kalaamka bilowgiisa waa idantu hadday xagga hore dhacdo ayuu ina yidhi insudirad fii awali kalaam waa shardigii koobaad insudirad haddii la aweleeyo fii awali kalaami kalaamka bilowgiisa hadday dhacdo wa kaana alficlu ficilkuna uu noqdo bacdahaa iyada dabadeed mustaqbalan mustaqbal uu noqdo xaal baa la diidan yahay wa mutasila bihaa uu la xidhiidhsado waa shardigii saddexaad ow munfasila canhaa uu ka soocmo bilqasami dhaar uu kaga soocmo ow bilaa annaafiya laada naafiyada ah uu kaga soocmo naxw idan ukrimaka waanku maamuusi oo kaleba weeyi idan ukrimaka haddama haysa idan ukrimaka idantaasi inay ukrimo nasbisaa waa waajib waidan waidan wallaahi ukrimaka halkan idan wallaahi ukrimaka haddaan idhaahdo fasligii baa yimid oo wallaahidaasaa lagu kala fasliyey wa idanta horena xarfulcadaf buu hadda kitaabkeennan iskaga dhigayaaye waxba muhiim ma aha wa idan wowga hore wowga hore wowga waa idanta dambe ku jiraa muhiim ma aha wa idan laa ajii'aka kuu iman maayo ajii'a waxaa nasbiyey idanta fasligii hada waa laada jawaaban waxaa loogu jawaabi liman qaala ninka yidhaah ana aatiika waan ku iman doonaa wa tusamaa waxaa lagu magacaabaa idanta xarfa jawaab xarfuljawaab waxa loo bixiyey hadalkaa ah horeeya ayaa jira oo lagugula hadlay marka lagu yidhaha idan ana aatiika waan kuu iman doonaa waxaad ugu jawaabaysaa idan ficilkayguna waad nasbin wa jazaa'in baa lagu yidhi oo xarfuljazaa loo yaqaanaa idanta waxaa xarfu jawaabin wa jazaa loo yidhi jazaa waxaa loo yidhi idantu abaalmarin ficilkanay ku jirtaa waa abaalmarin oo qofkaa ah horeeyaa wanaaguu kuu sameeyey ayaad ka abaalmarinaysa ka kuu yimaadee ku soo buuqdaa dee uu ku sharfiyey dee adna abaalmarin samee marka wa tusamaa waxaa lagu magacaabaa xarfa jawaabin wa jazaa'in xaraf xarfuljawaab ah iyo xaraf xarfuljaza-a ayaa la odhanayaa idantii ayaynu halkaa kaga baxnay in sha allahu tacaala cashirkeennii maanta halkaa ayuu inoogu joogi doonaa wallaahu subxaanahu tacaala aclaa w aclam waana qaybtii koobaad ee keligood wax nisbinaya afarta ahaa ruuxulicraabka labaatan qaybood baan ku dhiganay afartaasi labaatan bay inoo ahaayeen ruuxulicraabka soo saa ma waayo ficilka la nasbinayaa shan qaybood ahaa iyaguna afar bay ahaayeen afar shan lagu dhuftay baynu ku soo marnay insha allahu tacala halkaa noo joogo wallahu subxaana wa taala alam